بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد والثاني وهو ما يجزم فعلين أحد عشر waxaynu ka bilaabaynaa dabcaddaydan oo kale haddaad haysiin bogga afar boqol iyo sagaaliyo siddeetan baynu ka bilaabaynaa afar boqol iyo sagaaliyo siddeetan baynu ka bilaabi wa ka haaniga ah ee labada ficil jasminaya wa huwa isagu maa yejzimu waa ka jasminaya ficilayni laba ficil laba ficil oo mudaaric ereyada jasmiye ayaynu halkan kaga hadlaynaaye axadda cashara weeyi wahaani waa mubtade axadda casharana waa khabar wa huwa maa yejzimu ficlayni waa jumla muctarida oo barhtanka gashay wahaani ka haaniga ee labada jasminaya labada ficil axadda cashara koob iyo toban weeyi wahaani axadda cashara sidaasoo hadalku ahaa maadaamoo haaniga iyo awalku ay soo kala fogaadeen sheekhu halkan dhexda wuxuu geliyey inuu haaniga sharxo wahaanii ka haanigi ihi wa huwa isagu maa yejzimu waa ka jasminayaa ficlayni laba ficil ka jasminaya weeye oo mudaaric ahe axadda cashare weeyaan koob iyo toban ka laba ficil jasminayaa waa koob iyo toban haddaba sida khaalibka ayuu laba ficil jasmiyaaye waxaa dhici kara inuu jasmiyo ficiliyo iyo jumlo inuu jasmiyo ayaa dhici kara oo ka horena ficil uu noqdo ka dembana jumlo uu noqdo ayaa dhici karta waxaa kaloo jira labadaa ficil mudaaricayn bay noqonayaan laba ficil mudaaric maadiyeyna way noqonayaan laba ficil maadi mukhtalifeynna way noqonayaan laba ficil oo kala duwan oo ka horena uu mudaaric yahay ka dambena uu maadi yahay ama ka dambena uu mudaaric yahay ka horena uu maadi yahay intaasay noqonayaan in wahuwa in weeyi ereyga in ah ereyga in ihi waa laba ficil bay jazmisaa iyada sideeda aadaatu shardi baa la odhan macnaha ay faa'iidaysaana waa alrabtu laba shay baa laysku xidhayaa ama laysku qabanayaa oo rabdi waxa la yidhaha intu faa'iideyni waa laba ficil baa laysku xidhi waxaan isku xidhayaa roobkii baa da-ay markaan idhaha af soomaaliga di'iddaa roobka iyo cagaar soo bixidda eeg laba jumlo oo mid kastiba dhammaystiran tahay baa jira waxaan odhan karaa roob baa da-ay waa hadal dhammaystiran waxaa kaloon odhan karaa cagaar baa soo baxay waa hadal kaloo dhammaystiran haddaba roob baa da-ay iyo cagaar baa soo baxay mid kastiba hadal dhammaystiran bay ahayde hal jumlo iskaga dhig baa lagu odhan oo jum halkay laba jumlo ka kale yihiin hal laba kalaam halkay ka kale yihiin hal kalaama iskaga dhig baa lagu odhan roob baa da-ay iyo cagaar baa soo baxay waxaan odhanayaa hadduu roobku do hadduubaan ku daraya hadduu roobku do-o cagaarkaa soo bixi hadda iminka cagaar soo bixidda iyo roobdi ma laba kalaamba mise waa kalaam qura hadduu roobku do-o intaasi ma kalaambaa maaha kalaam waayo faa'iidadiibaa ka dhiman kalaamka shuruuddiisu waa inuu mufiid yahay buu ahaa hadduu roobku do-o cagaar baa soo bixi cagaar soo bixidduna kalaam gaara ma aha roobdi-idduna kalaam gaara ma aha iskugeyntoodaa kalaam noqday hal kalaam ayay isku noqdeen isku geyntoodu haddaba haddaan idhahdo roob baa da-ay keligeed waa kalaam haddaan idhaha cagaar baa soo baxayna keligeed waa kalaam ereyga in ihi waxay faa'iideynaysaa labada kalaam ama labada kalaam in hal kalaama laga dhigo rabdi bay faa'iideysaayo laba jumlo kala madax bannaan ayay isku xidhaysaa wa huwa isaguna in weeyaan sida in yasha hadduu ilaahay doono yudhibkum idin baabi'ini ilaahay hadduu doono ilaahay wuu idin baabi'in ereyga labada ficil jasminayaa waa ereygee waa in intaasi ma ismi baa mise waa xaraf maxay noqonaysaa waa xaraf intaasi ficilka ficlu shardiga la odhanayaa waa kee ee intu ay jazminaysa marka koobaad waa yasha calaamatuljasmihiina mee waa sukuunka jawaabkii waa kee waa yudhib calaamatuljasmihiisuna waa sukuunka kale wa maa lafdiga maa a weeye maadani iyadu waa ismi laba ficilna way jasmin ismigaasina inta badan waxaa la ysku tusiyaa ka aan caqliga lahayn ismi aan caqli lahayn bay maadu ku dhacaysaa waa ismi maa laa yacqila wa maa lafdiga maa a weeye sida wamaa tafcalu waxa aad samaysiin oo min khayrin khayr ah yaclamhu llah ilaahay baa u cilmi leh war waxa aad samaysiin oo khayr ah ama cilmiya ah, oo khayr ah ilaahay baa u cilmi leh ereyga labada ficil jazminaya waa ereyge waa maa haddaba maadaasi waa ismi laba ficil jazminaya marka la doonayo in la ecraabana waa mubtade maadaasi hadda siday tusaalahan ugu jirto tusaale kasta mubtade ma aha ee marna mubtaday noqoni marna mafcuulun bihi bay noqoni marna majruur bay noqoni waxa la eegi kolba jumlada siday ugu jirto wamaa tafcalu waxa aada samaysiin oo min khayrin khayr ah yaclamhu allah ilaahay baa og oo u cilmi leh khayrka aad qabato uma baahnid inay dadku kuu ogaadaan kol hadduu ilaahay kuu og yahay abaalkiisii ayuu ilaahay ku siinayaa oo kugu abaalmarin ereyga labada ficil jasmiya waa m maadaa weeye waana fii maxalli rafcin mubtade ficilka ficlu shardigiihi waa tafcalu calaamaةuljasmuhu waa xadfu nuun ile waa amhilaة اkhamse jawaabku waa yaclam calaamatuljasmuhu waa sukuunka miimka ka muuqda wa man lafdiga man aweeyi man sida man yacmal ka sameeya suu-an xumo ka sameeya yujza bihi waa lagu abaalin man yacmal ninka sameeya suu-an ka sameeya yujda bihi waa lagu abaalin qofku hadduu xumo ku kaco ama ha ahaado xumahaasi ficil ama ha ahaado xumahaasi qowl ama ha ahaado xumahaasi ictiqaad hadduu qofku ficil xun ku kaco ilaahay ayaa ku abaalinaya subxaanahu wa tacaala man yacmal ka sameeya suu'an xumo ka sameeya yujda bihi waa lagu abaalinayaa oo abaalkaa wuu heli ereyga labada ficil jasminayaa waa ereygee waa ereyga man ah ficilka ficlu shardiga ee koobaadna waa kee waa ereyga yacmal ah calaamatuljasmaha mee waa sukuunka laamka saaran jawaabkii jawaabu shardiga ahaana waa yujza calaamatuljasmihiisuna waa xadfu xarfulcila wahiya alalif mantu aayaddaa qur'aankaa maxay ecraaban tahay fii maxali رفع mubtadaa waman yacmal ka sameeya suu-an xumo ka sameeya yujza waa lagu abaalini bihi isaga ayaa lagu abaalin wa mahmaa lafdiga mahmaa oo kaleba weeye ka qowlihi gabayaaga qowlkiisa wa annaki mahmaa taamuri lqalba yafcali nin gabayaa'a ayaa gabay tiriyey wuxuuna leeyahay gabayaagu waa imru'ulqays ninkii la odhan jiray akharaanki minii ana xubaanki qaatilii waanaanki mahmata murilqaalba yafcali facuuluun mafaaciluun facuuluun mafaaciluun facuulun mafaaciluun facuulun mafaaciluun aqaraki inanay ma waxa ku khaaimay aqaraki inanay ma waxa ku dagay minii aniga xaggayga ma waxa ku dagay anna xubbaki jacaylkaagu qaatilii inuu idilayo inanay waxaad wax kasta iigu samaynaysaa waxaad og tahay inaan ku jecelahay oon jacaylkaaga u dhimanayo haddaba wax kasta haddaad igu samayso ax ah, odhan maayo ila waan ku jeclahe buu yidhi akaraki waa su-aal laakiin akaraki ragga qaarkood baa su-aasha ka daayay oo yidhi hamsaha bi bimacnaa qad aan ka dhigno oo ha la yidhaahdo akaraki qad karaki inanay waxa ku dagay minii aniga xaggaygana waxa kugu dagay anna xubbakii kalgacaylkaagu qaatili inuu idilayo inaan kalgacayl iyo jacaylkaaga u dhiman ayaad u fahamtay inanay saasaa ku khaaimay oo wax kasta igu samaynaysaa qaarna waxay ka dhigeen culimmada sida kitaabkeennan oo kale istifaamka inkaari tawbiikhiya akaraki miyuu ku dagay minii aniga xaggayga anna xubba kalgacaylkaagu qaatili inuu idilayo inanay ma waxa ku dagay inaan jacaylkaaga u dhimanayo waa kow iyo wa annaki adigu mahmaa taamuri lqalba wax kastood qalbiga amarto inuu sameeyo yafcal inuu samaynayo qodobka labaadna waxa weeyi inanay qalbigaygan wax kasta u sheegta inuu sameeyo wuu samaynayaao aduu ku yeelayaa ila wuu ku jecel yahe haddaba inanay waxaad ogaataa aduu laba qalbi baad leedahay anna anna qalbiba ma haysto buu yidhi adigu laba qalbi baad leedahay oo qalbigii ilaahay ku abuuray adaa iskale oo waad ku waad ku shaqaysataa qalbigaaga kaygiina adaa qaatay buu yidhi wa anaki mahmaa ta'muri qalba qalbiga culimada adabka qaar badani waxay yidhaahdeen wa anaki mahmaa ta'muri qalba waa qalbigiisa gabayaaga qalbigiisa weeye qalbigaasi adigu qalbigayga haddaad amarto waxaad amarto unbuu qalbigaygu samaynayaa kolka laba qalbi baad inanay ku shaqaysataa kii ilaahay kuu abuuray iyo aniga kaygii ood iga qaadatay aniguna ziiro baan ahay oo qalbi aan haystaaba ma jiro buu yidhi waayo kaygii adaa qaatay culimmada qaarkoodna qalbigaa waxay yidhaahdeen uma jeedo qalbigaa isaga qalbigiise iyada qalbigeegu u jeedaa oo wuxuu leeyahy wa annaki adigu mahmaa ta'muri lqalba qalbigaaga wax kastood amarto inuu sameeyo yafcal wuu samaynaya haddaad qalbigaaga tidhaahdo ninkan nac wuu inacayaa haddaad qalbigaaga tidhahdo ninkan ka tag wuu iga tegayaa laakiin aniga qalbigaygu sidaa ma aha oo haddaan qalbigayga ku idhaa inantan iska daa kuma dayn karayo anoo le inantan da baanan ku dayn karaynin taas labadaa qodob baad kolkaa inanay ku qaaimay kow waxaad ogaatay inaan jacaylkaaga u dhimanayo laba waxaad ogaatay inaanan qalbigayga ku tasarufayninoo qalbigayga wax kastoon u sheego aniga ima yeelaya aduu ku yeelaya akaraki inanay ma waxa ku khaaimay minii aniga xaggayga ma waxa ku khaaimay anna xubaki kalgacaylkaagu qaatilii inuu idilayo wa annaki adigu mahmaa ta'muri lqalba wax kastood qalbiga farto yafcal inuu samaynayo ereyga labada ficil jasminayaa waa mahmaa ficlu shardigu waa ta'amuri calaamatuljasmihiisu waa xadfu nuun oo ta'amurinabu waa amhilatu lkhamsa jawaabku waa yafcal calaamatuljasmihiisu waa asukuun almuqadar wa xurika bilkasra lirawiy lixarakati rawiy wa idma kelmadda idma ah oo weeye culimada sida sheekheenani rajaxayo idmaada maada sida ibnu hishaamku rajaxayo ama culimo badaniba ay rajaxday idmaadu waa xaraf murak waa kelmad murakaba kolkaa id iyo ma bay ka kooban tahay id iyo bay ka kooban tahay culimada qaarkoodna waxay yidhaahdeen war waxba murakab ma idmaa sidan unbaa loogu hadlay kolka idmaadu ma xaraf baa mise waa ismi waa masalo la isku qabtay rag badan baa qaatay inay ismi tahay oo waxay leeyihin iddu markii hore daraf makaan bay ahaydo oo ismi iddu daraf zamaano ismiya bay ahayd haddana sidii unbay daraf u tahay ismiya markii ma lagu daray ragga qaarkoodna waxay rajaxayaan idmaadu inay xaraf tahay bay rajaxayaan idmaadu waa xaraf sida in oo kale ayay mujaradu rabdi faa'iideysaa laba kalaam oo hal kalaama la yskaga dhigayo wa idmaa idmaa taqum haddaad kacdo aqum anna kici ereyga labada ficil jazminaya waa ereygee id taqum aqum markaan idhaa ereyga id baa laba ficil jasminaya ficlu shardiguna waa taqum calaamatuljasmihiisuna waa assukuun jawaabkuna waa aqum calaamatuljasmihiisuna waa assukuun wa ayun weeyi kelmadda ayun ah sida aya maa tadcuu wax kasta ood ku beridiin falahu ilaahay ayuu u sugnaaday alasmaau alxusnaa asmaawada wanaagsan ayaa ilaahay u sugan subxaanahu wa tacaala aaway ereyga labada ficil jasminayaa waa ayun ficlu shardiguna waa kee waa tadcuu calaamatuljasmihiisuna waa xadfu nuun jawaabkuna jumla ismiya buu noqday falahu jaar iyo majruurkaasi waa khabar qadimay alasmaa'una waa mubtade ta'akhuray haddaba falahu asmaa alxusnaana waa sifo falahu alasmaa'u alxusnaa jumlada ismiyada ah ee maca taqdiimi wa ta'khiir ah ayaa fii maxali jasmina jumla ismiya hadday jawaab dhacdo fa baa waajibaysa wataa fadii falahu lasmaau lxusnaa wa mataa kelmadda mataa oo kale weeye ka qowlihi gabayaaga qowlkiisa oo kale متى أضع العمامة تعرفوني أنا ابن جلا وضلاع ثنايا متى أضع العمامة تعرفوني مفاعلة مفاعلة فعول مفاعلة مفاعلة فعول أنا ابن جل أنو إن dharaar baan ahay dharaarta maa la سو waayaa sow nin kastoo indhaqabaa dharaarta war nin la garan la'yahay ma ihiye sidaa dharaartu u muuqata nin muuqdo ayaanahay ana bnu jalla ina dharaar ayaanahay wadallaacu hanaayaa jabhadna waanahay mataa addac markaan dhigo alcimaamata cimaamaddaa markaan dhigo ayaa tacrifuuni i garan doontiin beydkan waxaa tiriyey tamahul buu u soo qaatay xajaaj binu yuusuf xajaaj binu yuusuf markii ciraaq loo magacaabay isagoo ciraaqiyiinta dagaalo ba'an la galay oo yowmu zaawiye dagaalka la yidhaah uu ka mid ahaa dagaal yowmu zaawiye loo loo bixiyey oo yowmu zaawiye wa yowmu zaawiya wamaa yowmu zaawiya ku lahaa yowmu zaawiye maad ilowdeen buu yihi reer ciraaqow dagaalkii aabbuhu inankiisa uu ilaaway dagaalkaa sida geel diday ad ad u yaacayseen miyaad ilowdeen buu lahaa markuu u hanjabayey ciraaqiyiinta markii ciraaq loo magacaabay inuu isagu xukumo ay ahayd basre iyo kuufo iyo eriye kacdoonna badan oo dowladda umawiyiinta caasiday oo inta badan dagaalla lala galay iskuna dayay inay zubayriyiintii taageeraan iyo meelo badan oo kale inay taageeraan bay isku dayeen ciraaqiyiintu waxaa la yidhi ciraaqiyiinta jilcin karaya ama inooga aaraya xajaaj baa loo magacaabay khaliifkii waktigaas intuu leeb intuu eh, baagiisii sidaa u baahiyey raggiisii xulka ah intuu sidaa isku hordhigay magacyadooda ayuu isii warniyahow yaa ugu ad adag ciidanka xajaaj buu soo magacaabay xajaaj binu yuusuf ninka la magacaabaa intuu masaajidka yimaado ayuu mimberka kori jiray markaasuu ummadda ki ayna jumco ahayn ayuu ummadda mimberka kala hadli jiray xajaaj binu yuusuf mimberkuu koray markaasuu cimaamad qaato madaxuu ku duubtiyo wejigaba lama garanayaba intuu mimberkii fadhiistuunbuu aamusay shib odayaashii iyo dadweynihii reer ciraaq sugaanuun war ninkan mimbarka fuushan maxaa helay muxuu u hadli layahay dadku danay leeyihiin hawlaa jira war ninka maxaa aamusay shib uu iska aamusuun qaar baa intay adkaysan kari waaye yidhi waa nin waalan <laughs> ninka laynoo soo magacaabay waa nin waalan qolana waxay idhahdeen may waa nacas qolana waxay idhahdeen hadalkaba ma yaqaan qoloba waxbay dhinac bay hadalkii u dhigtay qoloba dhinac ayay hadalkii u dhigtay waa xajaaj binu yuusuf ninkani markuu arkay xantii iyo guuxa meesha ka socda ayuu gabaygan tiriyey isagu ma tirina hortiibaa la tiriye tamaul buu usoo qaatay wuxuu yidhi ana bnu jala wadallaacu sanaya mataa adaci cimaamata taarifuuni ana anigu ibnu jala baan ahay dharaartu siday u caddahay nin cad war la garan laayahay ma ihi haddaad iskay weydiinaysiin nin dharaartoo kale aan ahay buu idhi ibnu waxa weeye iftiinka jala wuu iftiimay bay ahayd iftiinka ilinkiisii baan ahay oo dharaarta a ah ragga qaarkoodna waxay idhaahdeen may ejala waa nin magiciiyo ana bnu jalla anu ina jallaan ahay nin jalla la yidhaha baa idhalay wa dallaacu thanaaya ereyga dallaacihi waa buuraha ka fanta ayaa dallaac la yidhaahdaa aad welibana ka u fanta daalic waa ka fanta dallaacna waa ka aad ka u fanta athanaaya waa jamcu haniya oo waa jiirta jiiraha nin aad u kora ayaan ahay buu haddaba yaa jiiraha aad u kora dee jabhadda waa masaladu waa kinaayo markuu ku leeyahy wadallah cudsanaaya nin buuraha aada u fantaan ahay markuu ku leeyahay jabhad baan ahay buu ujeedaa ciraaqay hamoodina inaad iga baxsan karaysiin anigu nin jabhadaan ahay oon raaxadaba aqoonin buu yihi dallaacu hanaaya nin jabhada oon raaxa meelay taallaba arag baan ahay qaarkoodna waxay yidhaahdeen culimada markay macnaynayeen wadallaacu hanaaya jabhadnimo maaha waxa uu isku ammaanayaaye waxa weeye athaniya ama buurta ama jiirta arrimaha ad adag baa looga jeedaa dallaacana arrimaha ad adag ninka furfura waxa dadku ay xallin kari waayaan qofka xalliyee furfura ayaa dallaac la yidhaahdaa haddaba dallaacu sanaaya markaynu nidhaa arrimaha ad adagee sida buuraha oo kale ah nin xalliyo oo iyaga xallila ayaan ahay sidaasuu leeyahay ana anigu ibnu jalla ina dharaar baanahay wa dallaacu hanaaya nin jabhadana waanahay mataa adac marka aan dhigo alcimaamata cimaamadaa markaan dhigo ayaa tacrifuuni igaran doontiin cimaamadaa aan dhigo buu yidhi markaasaad igaran doontiine mataa adacu alcimaamata tacrifuuni ereyga labada ficil jasminayaa waa ereygee waa mataa ficilka ficlu shardigiihina waa kee waa adac calaamatuljasmihiisuna waa maxay waa asukuun almuqadar waxurika bilkasri liltiqaa'i saakinayn jawaabkuna waa kee waa tacrifuu calaamatljasmaha jawaabkuna waa xadfu nuun nuunkan qoranna waa nuun lwiqaaya wa ayaana kelmadda ayaana ah weeyi ayaana waa kelmad ayaana qolana iyaana bay yidhahdeen oo hamse ay kasriyaan iyaana ama ayaana waxaa loo dejiyey zabanka ayaa loo dejiyey kadibna shardiga ayaa la dimni mataa oo kale weeye inkastoo wax lagu kala saaro ayaana iyo mataa waxay ku kala duwan yihiin mataada ayaa xagga isticmaal ahaan u badan mataa ayaa badan isticmaalahaan oo mataaba aada loo isticmaalaa waa waxyaabo ay ku kala duwan yihiin ayaanadu inta badan meelaha tafkhiimka ee wax la weynaynayo ayay timaadaa sida yas'aluunaka can isaacati ayaana mursaaha ayaana waa meelaha tafkhiimka ah yas'alu ayaana yowmu اlqiyaama waa meelaha tafkhiimka ah oo kale ayaa ayaano loo isticmaalaa mataadana tafkhiimka iyo kayrkiiba waa loo isticmaalaa waa laba qodobka saddexaad ay ku kala duwan yihiin ayaanada mustaqbalkaun baa loo yaqaanaa ayaana mursaaha waasoo waa waktiga baroosinka loo aasi doonay iman doonto yas'alu ayaana yowmu اlqiyaama waa qiyaamadu markay dhici doonto ayaanada shay mustaqbala zaman soo socdaa la isku weydiiyaa mataadana ama zaman jooga ama zaman tegey ama zaman waa aduu mulaq zaman mulaqa ama maadi ha ahaada ama mustaqbal ha ahaadee mataada wax kasta waa la isku weydiiyaa waa kelmadda saddexaad ee ay ku kala duwan yihiin saddex qodob ayay ayaano iyo mataa ku kala duwan yihiin qodobka koobaad waxaynu nidhi culimo mataada xagga isticmaalka weeyaanoo mataa iyo ayaana mataabaa badan qodobka labaadna waxaynu nidhi mataada waxaa loo isticmaalaa muطlaqu zaman maadi buu noqon karaayo mustaqbal buu noqon karaa halka ayaanada mustaqbaloo qura la isticmaalo masalada saddexaadna waxaynu nidhi ayaanada waxaa loo isticmaalaa fii mawaadici tafkiim mataadana mawaadicu tafkiim iyo meelo kaleba waa loo isticmaalaa wa ayaano weeyi ka qowlihi gabayaaga qowlkiisa oo kale gabayaagu wuxuu leeyahay ida naanjatu lgarau kaanaat biqafratin faayaana maa tacdiil bihi riixu tanzili lax yaroo dhukan buu ka warramayaa lax dhukan ayuu doonayaa inuu ka waramo laxdu markay dhukan tahay ayuu doonayaa inuu warbixin inaga siiyo ida najatu laxda yar alkharaau ee cadi kaanat bikafratin haddii ay ahaato u ihi meel lamadegaana saxaare saxaaruu geed male lagu gabado god iyo laagtoona male waa saxaare siman lax yaroo cad oo dhukani haddii ay ahaato meel saxaare ah hadday joogto fa ayaana maa mar kaste oo tacdil bihi riixu dabayshu ay leexiso tanzil way baydhaysaayoo dabaysha unbay la socotaa laxdu hadday dhukan tahay meeshay joogtaana saxaare yahay dabaysha kama hortegi karto hadday dabayshu aggaa kaga timaad kama hortegi karto waayo dabaysha dhegaha ka celiya de aiga dhegaha hadday laxdu dhukantahay dhegaheegaa gaagaaban dhegu hadday yaryaraadaanna dabayshaa ka gelaysa kama hortegayso kolba xaggay dabayshu ujeedisunbay ujeedsanaysaa buu leeyahay aawo ereyga labada ficil jazminaya waa ayaana ficlu shardiguna waa kee waa tacdil calaamatljasmihiisuna waa maxay waa assukuun jawaabkuna waa kee waa tanziil calaamaةuljasmaha jawaabkuna الsukuun اlmuqadar waa asukun اlmuqadar weeye asukun اlmuqadar wa ayna weeyi sida aynamaa takuunuu meel kastood ahaatiin yudrikum اlmowt wedka iyo geerida ayaa idiin iman geeridu meel kasta way idinku iman kama dhuuman karaysid ereyga labada ficil jasminayaa waa ereyge waa ayna maabaa dabadeed lagu ziyaadiyey ayna ficlu shardigeeguna waa maxay waa takuunu calaamatuljamuhuna waa kee waa xadfu nuun jawaabkuna muxuu noqonayaa waa yudrig oo kaafka hore ku jooga calaamatuljaزmaha jawaabkuna waa asukuun aلظaahir aynamaa takuunu meel kastooda haatiin yudrigkum waxaa idinsoo gaadhi almowtu geeri ayaa idinsoo gaadhi wa annaa weeyi kelmadda annaa ah ka qowlihi gabayaaga qowlkiisa oo kaleba weeyi nin gabayaa-a gabay tiriyo wuxuu yidhi faasbaxtanna'taatiha tastajir bihaa tajid xaanطaban jazlan wa naaran ta'ajaja waa kelmadda anna-a weeye waa daraf oo shardi macnihii la ama la fa asbaxta niyahow waxaad ahaatay annaa taatihaa meel kastoo timaad tastajir magangelyo aada weydiisato aada magan gasho bihaa iyada aada magan gasho tajid nin ka helaya ayaad ahaatay xadaban xaabo jazlan xagal ah ama xaabo waaweyn wa naaran iyo dabta ajaja reemaya ama guuxaya waa labiid ninkii la odhan jiray binu rabiica saxaabigii weeye wuxuu doonayaa inuu yidhaahdo meel kastood isku dayda inaad magan gasho fa asbaxta waxaad ahaatay annaa ta'tihaa meel kastoo timaad tastajir adigoo magangelaya bihaa iyada qabiilkan haddaad soo magan gasho ood magangelyo weydiisato tajid nin helaya ayaad ahaatay xadaban xaabo jazlan aad u waaweyn oo buurbuuran wa naaran iyo dab tajaja reemaya ama guuxaya ereyga labada ficil jasminaya waa ana ficilka koobaad ee ficlu shardigiihi waa taati oo ta'da dambe ku jooga calaamatljasmihiisu waa xadfu xarfulcila wahiyalya walkasratu qablaha daalat calayha jawaabkuna waa tastajir calaamatljasmuhuna waa asukuun aahir cafwan jawaabku waa tajid baan doonaya tastajir waa bedel tajid ayaa jawaabkiiya ereyga labada ficil jasminaya waa anna ficlu shardigu waa taati oo ta'da dambe ku jooga calaamatljasmuhu waa xadfu xarfulcila wahiya lyaa wاlkasratu qablahaa daalatun calayha jawaabkuna waa tajid calaamatljasmihiisuna waa asukuuna daahir waxayumaa kelmadda xayumaa a weeyi xayumaa isna laba ficil ayuu ereyga xayumaa jasminayaa xayumaa baa laba ficil isna jasminaya oo inoo jasmin wa xayumaa ka qowlihi ninka gabayaaga ah qowlkiisa oo kaleba weeyi gabayaagu wuxuu yidhi xayumaa tastaqim yuqaadir laka allahu najaaxan fi kaabiri اlazmaani xayumaa tastaqim meel kastoo toosnaato xayumaa tastaqim meel kastoo toosnaato yuqadir laka wuxuu kuu qadari allaahu ilaahay najaaxan guul ayuu kuu qadari fii qaabili اlasmaan wakhtiyada soo socda dhexdooda buu ilaahay guul kuu qadarayaa ereyga labada ficil jasminayaa waa ereygee xayuma baa laba ficil jasminaya ficilka ficlu shardiga ihina waa kee tastaqim ayaa ficlu shardiya calaamaةuljasmuhuna waa sukuun daahira jawaabka jawaabu shardiga la odhanayaana waa kee yuqadir baa jawaabu shardiga calaamaةuljasmuhuna waa sukuun daahira xayumaa waa darf makaan xayumaa tastaqim meel kastooo toosnaato yuqadir laka allaahu allah kuu qadaraya najaaxan guul buu ilaahay kuu qadari fii qaabili اlasmaan zamanada soo socota inaad guulaysato wakhtiyada soo socda ayaad si weyn u guulaysani wa haadihi aladawaatu ereyadan alixdaa cashrata koob iyo tobanka ah kulluhaa dhammaantood asmaa'un waa asmaa ilaa in wa idma in iyo idmaa mooyaane ereyga in a iyo ereyga idmaa ah labadaa mooyaane dhammaan waa asmaa fa innahumaa labadani waa in iyo idmaaye xarfaani waa laba xaraf labadaasi waa laba xaraf wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa alficlu اlأwal halkaa alwalu inaga yidhi alficlu اlأwal baa kasii ficnaan lahaa wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa alficlu اlأwal ficilka koobaad shardan halkaa alficlu ma idiin soo geliye mise alawal qura un ashard اlأwl he wayusamaa waxaa lagu magacaabaa alficlu اwal ficilka koobaad shardan shardi baa lagu magacaabaa alficlu اwal shardan ficilka koobaad maxaa la odhanayaa shardi ama ficlu shardi wayusamaa ficla shardi haduu yidhahna waa sa alwal ficlu shardi wayusamaa alwalu shardan hadduu yidhahdo ficlu shardi baa kasii ficnaan lahay wayusamaa waxaa lagu magacaabaa ahaani ka haaniga ana jawaaban jawaab baa lagu magacaabaa waidaa lam yaslux halkaa waxaan kaga soo baxnay laba ficil markay ereyadaasi jasminayaan ka koobaad muxuu ahaa ficlu shardi ka dambena muxuu ahaa jawaabu shardi haddaba waxaa jira mararka qaar buuka dambe ayuu noqonayaa jumlo mararka qaar ayaa la helayaa kii dambe oo maxay ah kii dambe oo jumlo ah baa la helayaa oon ahaynba ficil baan ahayn ee jumlo ah wuxuu ihi isagoo taa ka hadlaya waidaa lam yaslux markuu usuuban suuban waayo aljawaabu jawaabku markuu usuuban waayo an yujcala in laga yeelo shardan shardi in laga yeelo haddii jawaabkii uu shardi noqon kari waayo ereygan halka jawaabka dhacayaa hadduuna ficlu shardi noqon karaynin ficlu shardiga cidda noqota waa mudaaric maadiga un mudaaric maadi oo qura ayaa ficlu shardi noqda haddaba jawaab baa jira aan labadaa ahayn isagu waxaa ka mid a jumla ismiya jawaab way noqotaa laakiin ficlu shardi may noqon kartaa ficlu shardigu shardi waa maxay baynu hi waa ficil maadi iyo ficlu shardigu waa maxay asal ahaan ficil maadi iyo iyo ficil mudaaric jumlo gebi ahaanba ma noqdo jumlo gebi ahaanba ma noqonayo haddaba waxaad ogaataa maadaamaynu nidhi ficlu shardigu waa maadi iyo mudaaric jawaabku maadi iyo mudaaric wuu noqdaa waxa intaa u dheer todoba jumlo haddaba toddobada jumlo jumla ismiya kamida mid a waxaa ka mid a jumla dalabiya baa ka mid a waxaa ka jumlo maal laga bilaabay baa ka mid a waxaa ka jumlo lan lagu bilaabay baa kamida mid a waxaa ka jumlo xarfu tanfiis sidata baa ka mid a waxaa ka jumlo qad lagu bilaabay baa ka mid a waxaa ka jumlo lagu bilaabay ficil jaamida jumlooyinkaa todobada ah jawaabu shardi way noqdaan laakiin toddobadaa jumlo ma noqon karayaan ficlu shardi kol haddayna ficlu shardi noqonaynin fac baa waajibaysa xilliga jawaabka in lagu daro haddaad aragto mubtadiya khabar laleeyahay waa jawaab fa baa waajibaysa masalan waxaan idhi eeg waxaan ku idhi intazurnii fa na eeg fa na eeg mukrimuka intazurnii fa ana mukrimuka intazurnii warni haddaad isoo buuqato fa ana mukrimuka anaa kuka ereyga labada ficil jazminaya waa in ficlu shardigu waa tazur jawaabkii waxa weeye ana oo mubtada iyo mukrimu oo khabar ah ayaa jawaaba kol haddaba haddii ay jawaabkii jumla ismiya noqday ama waxa qasaba fa in lagu daro ama waxa qasaba idaa fujaa'iya in lagu daro fa ana mukrimuka ayaad odhanaysaa ama idaa idaa baad ku dari ama fa baad ku dari waa jumlada ismiyada ah. balan eegna haddaba toddobada jumlo ee fa'da lagu darayo jumlada ismiyadoo quraana ana idaa baa lagu dari karaa waidaa lam yaslux markuuna suubanaynin aljawaabu jawaabku markuuna u suubanaynin an yujcala in laga yeelo shardan shardi in laga yeelo jawaabku hadduuna halka ficlu shardiga degi karaynin wajaba waxaa waajibaya iqtiraanuhu jawaabku inuu la xidhiidhsado bilfaa'i fa inuu la xidhiidhsado naxwo wain yamsaska hadduu kugu taabto bikhayrin khayr hadduu kugu taabto fa huwa isagu calaa kulli shayin shay kaste qadiirun mid awoodiyo karti ule weeyi ereyga labada ficil jasminaya waa ereygee in ficlu shardiguna waa kee yamsas calaamatuljasmuna waa siinka dambe sukuunka saaran aw haddaba jawaabkii waa huwa oo mubtadaah iyo qadiirun oo khabar ah mubtadaha iyo khabarka fa huwa calaa kuli shayin qadiir fa huwa calaa kuli shayin qadiir maadaamay jumla ismiya tahay fa baa lagama maarmaana hadaba khalad bay noqonaysaa huwa calaa kuli shayin qadiir hadii la fda laga tago waa in fahuwa fdaa kama tegi karaysid aayadda kale ee jumlada jumla dalabiya baan doona taasi jumla ismiya bay ahayd jumla dalabiya in kuntum haddaad tihiin tuxibuuna allaha ilaahay kuwa jecel fatabicuunii aniga isoo raaca war ilaahay haddaad jeceshiin isoo raaca ereyga labada ficil jasminayaa waa ereygee waxa weeye in ficlu shardigii waa kee waa kuntum kun oo nuunka ku jooga waa ficil maadi ficilkaa maadi oo qura jawaabkii mee waa fatabicuuniida ficlu amarka iyo faacilka iyo mafcuulka jumladaa dambe ayaa jawaaba maadaamay delebiye tahay amarba tahay fa baa waajibaya waxaad odhanaysaa in kuntum tuxibuuna allaha fatabicuuni fadaa lagama tegi karo af carabiga waxaan ku odhanayaa maalan in kunta daaliban fajlis waa khalad markaa inaan in kunta daaliban ijlis waa khalad in kunta daaliban ijlis waa khalad waayo wer ijlista markaan jawaab ka dhigayo ee amar ay tahay awey fadii in kunta daaliban hee fajlis baan odhanaya wamaa yafcalu waxay sameeyaan oo min khayrin khayr ah falan yukfaruuhu laga masixi maayo ama laga tirtiri maayo ereyga labada ficil jasminayaa waa ereyge wo wamaa yafcalu maadaa ficlu shardiguna waa kee waa ereyga yafcalu calaamatuljasmihiisuna waa kee waa xadfu nuun jawaabkii mee haddaba falan yukfaruuhu haddaba falan yukfaruuhu markaynu jawaab ka dhigno falan yukfaruuhu markaynu jawaab ka dhigno jawaabkan fa baa waajibtay waayo lan baa ficilka laga bilaabay lan kol hadday jumladu lanba ka bilaabato fa waajiba ila jumlo lan wadataa ficlu shardi meeshiisa ma degtee ow biidaa alfujaa'iya idaa fujaa'iye abaa la xidhiidhsan idaada fujaa'iyadii waa jumlada ismiyada ah sida wain tusibhum hadday ku dhacdo sayi'atun xuma hadday ku dhacdo bimaa qadamad bisababi maa kii sababtiisa qadamad aydiihim gacmahoogu ay hormarsadeen idaa hum yaqnaduun waa iyaga oo quusanaya hadday dadka ay musiibo ku dhacdo oo waxay gacmahoogu hormarsadeen ah quus bay markaaba istaagayaan wa in tusibhum hadday asiibto sayi'atun xumo hadday asiibto bimaa qadamad bisababi maa kii sababtiisa qadamad ay hormarsatay aydiihim gacmahoogu idaa hum yaqnadu waaba iyagoo quusanaya ereyga labada ficil jasminayaa waa ereygee waa in ficlu shardiguna waa tusib calaamatljasmuhuna waa asukuun jawaabku waa jumla ismiya oo waa humta iyo yaqnauuna oo ficil iyo faacil oo jumlo suqro ah oo jumlada yaqnauuna oo jumla suqraha ah, khabar u dhacday humta oo jumlo kubra iyaduna noqonaysa jumlada kubrada ee humtu ay ku jirto ayaa fii maxali jasmin jawaabu shardiga waa jumla ismiya aawe haddaba wixii waajibayay fa iyo idaa baynu nidhi idaadiibaa hadda aynu haynaa oo idaahum idaadaasi halkii fa'da ayay ku jirtaa wadakara wuxuu sheegay saaxibuاlajruumiyati ninka ajruumiga qoray wuxuu sheegay fi ljawaasimi jawaasimta dhexdooda wuxuu ku sheegay kayfamaa kelmadda kayfamaa abuu ku sheegay sida kayfamaa tafcal sida aad u qabato hawsha unbaan afcal ana u qaban kayfamaa tafcal afcal waاljasmu in la jasmiyo bihaa kayfamaada in wax lagu jasmiyaa madhabun kuufiyun waa madhab kuufiya walam naqif ismaanaan dul taagin lahaa iyada calaa shaahidin wax loo deliishado fii kalaami alcarabi kalaamka carbeed dhexdeeda kalaamka carbeed kayfamaadu jawaasimu inayd ku jirto wax loo deliishado lama hayo waqad yujzamu in la jasmiyaa la arkaa biidaa kelmadda idaaa ayaa lagu jasmini idaa baa wax jasmin waa fii daruurati shicir shicirka daruurada ah iyo gabayga daruurada ah oo kale dhexdiisa ka qowlihi gabayaaga qowlkiisa oo kaleba weeyi nin gabayaca ah gabay tiriyey istagni maa agnaaka rabuka bilqinaa waidaa tusibka khasaasatun fatajammali istagni niyahu isqani yeel istagni isqani yeel maa agnaaka rabbuka rabbigaa intuu ku qani yeelay bilhinaa qaninimo uu kugu qani yeelay war qani qani iska dhig intuu ilaahay qani kaa dhigay hadduu ilaahay qani kaa dhigay niyow inaad qani tahay caddee oo isqani yeel istagni isqani yeel maa aghnaaka rabbuka rabbiga intuu qani kaa dhigay bilghinaa qaninimona uu qani kaaga dhigay wa idaa tusibka markay kugu dhacdo khasaasatun gaajo darani markay kugu dhacdona fatajamal isa soo qurqurxi maalinta adi gaajo ku hayso si fiican baa loo saliidaystaayoo loo soo yar feedhfeedhaa si aan lagaaga dareemin istaknin iyahu qani qani iska dhig maa aghnaaka intuu qani kaa dhigay rabbuka rabbigaa bilqina qaninimo wa idaa tusibka markay ku asiibto khasaasatun gaajo darani markay ku asiibto fatajammal isqurxi markaa haddaan jiim akhrinno waa isqurxi haddaan xa akhrinnona fataxamal waa xambaar bay noqoni ereyga labada ficil jasminayaa waa idaa ficilka ficlu shardigi ihi waa tusib calaamatuljasmuhuna waa xaweeye sukuun daahira jawaabkuna waa tajamal oo jumla dalabiya tajamal waa ficlu amar faacilkiisuna waa anta jumladaa ficilka iyo faacilka ka kooban ayaa fii maxali jasmina fa'diina wataasoo waynu haynaa in shaa allahu tacaala cashirkeennan maantu halkaa ayuu inoogu joogayaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa aclam